رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay kitaabu اlbayc baabu baycatayni fii bayca baabkaasaan ku dhex jirnay xadiidka labaad ayuu darsigeennu ka bilaabanaya can simaakin simaak ibni xarbi weye can cabdiraxmaan ibni cabd illaahi bn mascuud can abiihi aabbihii wuxuu ka warinaya cabdullahi bn mascuud ahaa qaala inuu yidhi naha wuxuu reebay annabiyu nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam can safqatayni laba heshiis oo fii safqatin hal heshiis isku ah hal heshiis ku wada dhex jira qaala simaakun simaag wuxuu yidhi huwa kaasi laba beec oo hal beec isla ah ama laba heshiis oo hal heshiis isla ah ayuu rabaa inuu fasiro oo xaduudku macnihiisa rabaa inuu caddeeyo qaala simaakun wuxuu yidhi huwa kaas alrajulu ninka weeye oo yabiicu iibinaya albayca iibka iib buu iibinayaa fa yaquulu markaa wuxuu leeyahay huwa beecani binasaa'in dayn bikadaa sidaasuu ku yahay haddii aad dayn ku qaadanayso waa inta wa huwa beecu binaqdin kaash markuu yahayna bikada wa kada waa intaa iyo intaa rawa axmed baa wariya xadiidka xadiidka sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhahdo shariik ibni cabdillaahi alqaadi waxaa kaloo iyadana cillo kalea ku jirto cabdiraxmaan ibni cabdillaah ibni mascuud inuusan aabbihii ka maqlin ayaa raajixa saas daraaddeed waa munqatic sanadka inqiطaacna waa ku jira dacfi dacfiga shariigna waa ku jira xadiidku marka sanadkiisu waa daciif laakiin waxaa xoojinaya xadiidkii ka horreeyey ee abu hurayra man baaca baycatayni falahu awkasuhuma aw iriba ama lafdigii kale naha can baycatayni fii bayca lianna asafqa fii safqatayn iyo bayca fii baycatayn waa isku macnuhu saas wey marka xadiidku sidaas wuxuu ku noqonayaa xasan xasan likhayrihi buu noqonaya xadiidka kan ka horreeyey ee darsigeennii kan ka horreeyey u dambeeyey ayaan kaga hadalnay maxaa laga wadaa macnuhuna waxa weeye culimmada qaarkood waxay ku fasirayaan badeecada ee marka la iibinayo in laba beec loo kala sameeyo beec oo ciddii dayn ku qaadanaysa loogu talagalo iyo beec kale oo ciddii kaash bixinaysa loogu talagalo naqdi bixinaya laakiin waxay leeyihiin badankood wuxuu markaa xaaraan noqonayaa haddii iyaga oo labadii beec mid aan go'aan ku qaadanin badeecadii ay saa ku kala gataan macnaa waxay ku wada hadleen way gorgortameen haddaad eh, dayn ku qaadanaysana waa inta haddaad hadday siinaysana waa inta iyagoon labadii midna ku heshiinin buu badeecadii qaatay marka ma beecii oo naqdigay wax ku kala iibsadeen mise beecii dayntay wax ku kala iibsadeen macda halkaa marka nisaac baa ka imaan kara laakiin haddii labadooda mid ka mida ah ay go'aan ku gaadhaan oo go go'aankuu noqdo maalan dayn baan ku qaatay qiimihii daynta aad u goysay baanan kaaga qaatay laba beec mehe waa hal beec markaa haddii uu beecii kaashka ku qaatana waa hal beec laakiin wuxuu baycatayni fi beyca noqonayaa markuu isagoo beecu mutaradid bayna albeycatayn ah caqdiga ay sidaa ku kala tagaanoo sidaa ku kala qaataan markaasuu noqonayaa wax khaldan oo dee dhinacu yacni heshiisku u dhacay baan markaa la garanayn <clears throat> tafsiirkaasi culimmada qaarkood baa maraya amaa inay badaacadu laba sicir kale yeelato oo ciddii dayn ku qaadanaysana sicir iyo qiima lagaga iibiyo wax la socdaan markaasuu noqonayaa wax khaldan oo dee dhinacu yacni heshiisku u dhacay baan markaa la garanayn <clears throat> tafsiirkaasi culimmada qaarkood baa maraya amaa inay badaacadu laba sicir kale yeelato oo ciddii dayn ku qaadanaysana sicir iyo qiimo eh, lagaga iibiyo wax la socdaan ciddii markaasi eh, markaa lacagtiisa bixinayso kaash ku qaadanaysana qiimo ka hooseeya lagaga iibiyo eh, middaasi baycul ajal baa la yidhaahdaa haddii markaa lacagta in yar in yar uu bixinayana taqsiid buu sii qaadanaya magacaasaa las yidhahda baycu taqsiid baa la yidhahdaa taasi way bannaan tahay cinda jumhuuri alculamaa noocaasi bayculajal baa la yidhahdaa waa bannaan yah wax dhiba ma laha waxaa kaloo soo sheegnay culimmada qaarkood bayca fii baycatayn iyo safqa fii safqatayn inay kuba fasireenba macnahan hadda macno ka gedisano bayculciinay ku fasireen u tegi doonaa bayculciina waa nooc buyuucda ribada ka mid oo adoo lacag doonaya aadna og tahay inaan lacag lagu dayminaynin ayaa intaad dukaanka dagtay baad tidhi badeeca i daymi lacag ama ma hayo ama kumaba dayminayaba laakiin badeeca wuu ku dayminaya badeecadii baad ka daynsatay kabasooqaad waxaad kaga daynsatay kun shilin markaad saa uga qaadatay ayaa waxaad tidhi waa iib bay iga tahaye iga iibso isla isagii ile marka horeba bariis maadan rabin burna maadan rabin lacagdoon baad ahay isagii baad tidhi iga iibso meeqaan kaaga gata sagaal boqol sagaalkii boqol buu kaa siistay idaacadiisii baa u noqotay adigana muxuu kugu leeyahay muxuu kugu leeyahay kun shilin buu kugu leeyahay soo ma kun shilin buu kugu leeyahay macnaha waxay ka dhigan tahay marka adiga sagaal boqol iyo kun shilin baad isku gadeen sagaal boqol oo kaash ahayd iyo kun shilinoo dayn ahayd baad isku iibiseen sidaasuu wax kuugu yeeshay amaa jawaankan iyo bariiskan aad dhexda geliseen farsamo iyo xeelad waay marka waa bayculciina la yidhahda waa u tegi doonaa insha allahu tacala baycatayni fii bayca marka waa laba beec middii hore uu badeecada daynta kugu siiyey waa beec markan dambe ee uu dib aad ugu celisay eed ka iibsatayna waa beec labada beecna hal beec bay isleeyihi tafsiirka waxaa marayaynu nidhi soo sheegnay sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim iyo qolo ka dambaysay oo muxaqiqiintaabaa maraya sida oo xadiiska tafsiirkaa siinaya baabu nahyi reebidii buu baabu yahay can bayci alcarbuuni ama curbuun curbuunta beeceedoo layska yska reebo baycul curbuunna waa la yidhaahdaa curbaanna waa la yidhaahdaa <clears throat> waxaana laga wadaa in uu ruuxu badeecada iibsado ama uu kiraysto gaariga ama daabadda kadibna uu yidhaahdo lacag baan ku sii siinaya lacagtaas haddaan ha dhowto iibka aan go'aansadana lacagta aan horay kuu sii siiyey waxay ka mid tahay badeecada aan qaadan doono lacagteedii qaar ka mid a ah. waan kuu soo dhammaystir uun haddaan badeecada iibkeeda ka noqdana lacagta aday kuu dhimanaysa adaa qaadanaya carbuunta annaga aan sheegno lafteeda aan naqaano way macana bimacnaa badeecadan waan qaadanaya laakiin aan qaati ama ha ii taallo go'aanna ma aha oo ma iibsanine waan waan ka soo baaraandegaya in haddaan qaato oon go'aansado inaan saa kaaga iibsadana lacagta inta aan hadda kuu dhiibay badeecada aan qaatay lacagteedii qaarkii ugu dhimana baan bixinayaa tanna waa qaybuun lacagtii ka miday noqon waa sii qaadatay haddaan ka noqdo iibkii oon badeecada iibkeedii ka laabtana badeecadaadiina waad qaadan lacagtan aan horey kuu sii siiyeyna aday kuu dhimanaysaa adaa qaadanay marka carbuuntu marka waxay noqonaysaa shay aan weli go'aan laga gaarin iibsigiisa oo ruuxu uu khiyaar ku jiro ma iibsan doontaa mise ma iibsan doonta khiyaar buu leeyahy muddaa lagu heshiiyey muddadaa iyada abuu go'aan kaga gaari doonaa muddadana badeecada way u sii oolaysaa marka lacag yarna wuu sii bixinaya lacagtii qaar ka mid lacagtaasaa marka laysku haystaa uu sii bixiyey haddii badeecadii uu qaato la gelay laakiin hadduu ka noqdo badeecadii ma isagaa leh lacagtii usoo noqonaysa ila ninka badeecadiisa waa haystaa mise maadaama uu ninkan wakhti ka lumiyey oo badeecadii muddo isaga u xanibnayd lacagta waxaa qaadanaya inkii badeecada laga xanibay oo badeecadiisii iyo lacagtii wuu isku darsanay masaladaa wey marka masalada beyculcurbuun baa la yidhaahdaa ee muxuu ahaayey ma aha marka mas'aladu beec dhammaaday carbuun ma galo meeshaasi sixid bay u baahantay oo dadka qaar bood baa ku qaldama hadduu ruuxani beeca go'aansado shayga kaa iibsado oo jaa caqdigu dhammaado badcadan isagaa iskale lacagta uu ku siiyey mooye inta kuugu dhimanna qasab waad ku leedahay taa ma leh badeecadanina isagaa leh taa wuu iibsaday go'aanka waa qaatay war ma leh laakiin curbuuntu waxay gelaysaa shay aan weli go'aankii iibsigu ku dhicin oo uu ruuxii ka fiirsanayo lacagta markaa la sii bixiyaa markaa la yidhaahdaa curbuunta laga wado saas way maana ayib ma bannaantahay mise ma bannaana wey marka masalada laga hadlayo can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi qaala wuxuu uhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sal ly slam wuxuu reebay can bayci lcurbaan curbuunta beeceeda ayuu nebigu reebay sal lay slam rawahu waxa wariye axmed wاnasaa'iy waabu daawuud wa huwa xadiidku limaalikin buu u sugnaaday fi lmuwaطa'i maalik baa muwaطa'a ku wariyey xadiidku waa daciif ma sugna maxaa yeelay turuqdiisa qaar ka mida waxaa ku jira nin mubham ah oo maalig ka warinayo duruqda qaarkoodna wayuu magacowdayo cabdulaahi ibni lahiica wey oo daciif qaarkeedna waxaa ku jira nin la yidhaahdo xabiib ibni abi haabit oo isaguna daciif xadiidku sidaas daraaddeed dariiqiisu ma sugna mana asixina waa daciif saas daraaddeed baa waxaa daciifinaya a'immada cabdilxaq alishbiili alimaamu alnawowi xaafid almundiri alxaafid ibni mulaqin iyo sheekh albani iyo keyrkoodba way daciifinayaan xadiidku ma sugna marka ayb xadiidku hadduusan sugnayn masalada xukunkeedaa lagu murmay marka waxa laga doodayana garo ninkani beecii ma iska dayn karaa mise iskama dayn karo taa lagama doodayo inuu iska dayn karo hadday la qumanaato hadduu la qumanaatana qaadan karo muddadaa iyada ah taa hadal kuma jiro laakiin waxa laga doodaya waxa weeye lacagtan meesha la dhigee sii hormariyey haddii uu qaato badeecada iyadana dhib ma lahoo lacagtu waa qayb badeecada lacagteedii lacagteedii bay ka mid noqonoo uu ninkan sii hormarsaday iyadana ma hadal ma leh hadalku wuxuu imaanayaa ninkani badeecadii marku ka noqdo lacagtii uu sii bixiyey yaa yeelanaya wa meeshaa way marka meesha muranka jira ilan badeecadii ninkii iska lahaa asalka iskale sooma oo qaatayba ayib jumhuurtusay qabaan waa a'immada saddexda ah maalik abu xaniifa iyo shaafici siday u badan yihiin culimmadu waxa weeyaan beecaasi inuusan sax ahayn oo macnuhu ay tahay lacagta meesha la sii dhigay ee lasii hormariyey haddii beecu socon waayo ninkii meesha dhigay baa iskale ee ninkii badeecada lahaa marna lacagta ma yeelanayo maxaa yeele waxay yidhaahdeen waa aklu amwaali اnnaasi bilbaatil dadka xoolahoodoo xaqdarro lagu cunayo waay bima ta'kulu maala akhiika waay badeecadaadii haddaad qaadatay oo aan lagaa iibsanin walaalkaa xoolihiisa maxaad ku cuntay waay waa xaqdarray leeyihi sidaasay marka u badan khaasatan xadiidkan ay qaaxoojinayaan oo leeyihiin wuu isxoojinaya shawkaani oo kale qarar weeye aklu amwaali nnaasi bilbaatil saasay leeyihin laakiin waxaa banneeyey beecul bayculcurbuunka oo sidaa uu yahay u banneeyey alimaamu axmed iyo culimmada qaar ka mid ah oo waxay leeyihiin xadiisku daciifba ha ahaadee waxay leeyihiin xadiiskuna waa daciif xadiisku hadduu daciif noqdo reebayana waxaan u noqonaynaa cumuumaadka nusuusta markaasaa waxaan helaynaa nusuustu si guud inay u bannaystay beeca wa axalla allaahu lbayca cumuumkaasaan haysannaa saas daraaddeed waa nooc beecii ka mid ah waana bannaan yahay nas khaasoo reebayana ma jiro xadiiskii daciif buu noqday saas daraaddeed way bannaan yahay baycul curbuunka carbuuntana waxaa qaadanaya ninkii badeecada lahaa ee laga xanibay sidaasi ayaa imaamu axmed iyo khayrkii marayaan waana sida xoogga badan wa waxaana qaatay ra'yigaa isaga ah, majaamicda fiqiga ah ee maanta jira macnaha yani fataawida jamaacigaah maamicda fiqiga ee fataawida jamaaciga ah, inta badan sidaasaana maanta lagu camalfalaa oo curbuuntu inay bannaan tahay bay culimmada mucaasiriinta badankood qabaan oo madhabka imaam axmed ah macnaha saas weyaan marka dhib ma laha sida raajixa ah dhib ma laha xadiiskuna waa daciif ee cumuumaadka nusuustaee beeca asalkiisa bannaynaysana yacni wax weeye waa laga qaadanaya amaa mas'alada kale oo ah xoolaha walaalkaa maxaad ku qaadan jawaabtu waxa weeye ninkana isagaa raalli ku noqday markii horeba in hadduu badeecada qaadan waayo lacagtaasi ay ka dhimanayso ta kale wakhti buu ka lumiyey ruuxan badeecadu mudday taallo isaga sugaysa muddadaana in laga iibsan lahaa baa dhici karaysa ma aha uun bilaash meehee asaga laftiisa wakhti buu lumiyey oo hawl buu dayacay saas daraaddeed yacni bilaa muqaabil maah adiga warka murtidiisu waxa weeye cala saxiix inay bannaan tahay cala asaxiix beeculcurboonku waa bannaanya baabu taxriimi bayci اlcasiiri miman yatakhiduhu khamra ah. wuxuu baabu yahay casiirka in laga iibiyo minman cid laga iibiyo yatakhiduhu ka dhiganaya khamran khamro ka dhiganaya wa kulli baycin beec kastana baab u yahay wa kulli beycin wa taxriimi kulli baycin beec kasta xaaraamnimadiisana baab u yahay beecaasoo acaana kaalmeeya calaa macsiyatin macsiya u kaalmeey masaladu waxa waaye casiirka waxaa laga wadaa cinabka cinabka iyo timirta iyo waxyaalaha laga sameeya khamrada cid aad og tahay inuu khamro ka samaynayo ma ka iibin karta cinabka iyo timirta keliya maaha qamandidoo kale warshadaha khamrada sameeya ma ka iibin karta hadday kuu yimaadaan adoo og inay khamro ka samaynayaan waxaa la mida beec kasta oo u kaalmaynaya macsiyo iyo dembi u kaalmaynaya ma bannaan mise ma bannaana wey macna ayib waa qiyaas ahaan wa kullu baycin acaana calaa macsiyat illah bimacnaa adiga waxa aad iibinaysahay waa wax xalaal ah waxaad iibinaysa waa wax xalaal ah laakiin shaygii aad iibinaysa cidda kaa iibsanaysay baa waxay u isticmaali doontaa qaab khaldan oo shareecada khilaafsan waadna og tahay inuu qaabkaa u isticmaali doono ma bannaan tahayoo mise ma bannaano oo xaaraan waay can anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu idhi lacana wuu lacnaday rasuululahi sal ly waslam rasuulku wuxuu lacnaday fi lkhamri khamrada dhexdeeda ama khamrada darteed wuxuu ku lacnaday casharatan toban buu ku lacnaday toban weji oo calaaqo la leh khamrada ayaa khamrada sababteed loo lacnaday caasirahaa ayuu nebigu lacnaday sal ley wasalam ninka khamrada miiraya waa midka loo geynayo maadada khamrada laga sameeyo oo cinabka iyo qamandida iyo oo isagu khamradii hagaajinaya ama warshada ha ku hagaajiyo ama gacanta ha ku hagaajiyo caasirulkhamri baa la yidhaha wa muctasiraha midka loo hagaajinayo midka dalbaday ee loo miirahayo loo hagaajinayaa muctasirka la yidhahda wa shaaribahaa midka cabaya ee isticmaalaya wuu lacnada nebigu sal ly slm wa xaamilahaa midka xambaarsan midka xamaalahayee qaadahay ee ama meeshii lagu hagaajinayey geynaya ama meeshii lagu cabbahayey geynaya kaas way macnaha midka adeegaha way macnaha oo ka shaqaynaya ama baabuurka lagu qaadaya darawalka ama yacni kaba ganacsanay wa xaamilaha iyo midka qaadaya iyo walmaxmuulata ilayhi midka midka khamrada la xambaaray ilayhi isaga loo xambaaray midka loo wado ah, mid baa wado xamaalsan mid buu u wadaa midka loo sii wadana isagana yani waa lacnadan yahay wasaaqiyaha waraabiyaha waraabiyuhu waxa weeyaan waa midka shushubahaya weelasha soo dhaqahaya khamrada qaybinahaya weytarka waay macnaha weytarka dadka kala siisiinahaya kaasaa saaqiga la yidhahda wa baa'icahaa midka iibinaya midka gadaya ehee lacagta isagu dhaafsanaya ayb wa aakila amaniha lacagta ka soo baxday khamrada midka cunaya walmushtari midka la iibinayo lahaa iyada darteeda loo iibinayo yani walmushtari midka yani waxa weye iibsanaya lahaa iyo walmushtaraatu khamrada mid iibinta lahu isaga loo iibinayo mushtari lahaa waxa waaye waa midka e, gatay oo lacagta dhaafsaday baa'icu isagi iyadiibuu gadayaa iyadiibuu gadaya lacag buu qaadanaya saas way maanaa mushtariguna yani waxa weeye wuxuu la wareegayaa iyadii oo lacag buu bixinaya mushtaraatu lahuna waxaa laga wadaa asagii lama baashirayo iibsiga laakiin cid buu dirsanaya asagaa loo soo gadaya marka saas way macanaa mushtarigu isagii baa gadanaya oo caqdigii iyo heshiiskii iyo gadashada isagaa toos u iibsanaya mushtaraatu lahuna isagaa loo soo gadaya kulli waxaasoo dhan nabigu tobankaaba waa lacnada sal ly slm rawahu tirmidi baa wariya ibn maaja xadiidka waa xadiid saxiixa sheekh albani wuxuu leey waa xasano waa saxiix masaladaasi waa masale marka waxa way muran badani ku jiro waa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasul sal lay waslam lucinat waa la lacnaday alkhamratu cala cashrati awjuhin toban weji ama toban qaab ayaa khamrada lagu lacnaday lucinad waa la lacnaday alkhamratu khamradii baa la lacnaday bicayniha laf ahaanteeda ayib wa shaaribihaana waa la lacnaday midka cabbaya wa saaqiiha midka waraabinaya ee u adeegaya wa baa'icihaa midka gadaya khamrada ee ka ganacsanaya wa mubtaacahaa midka iibsanaya waa mushtarigii wa caasirahaa midka hagaajinaya miiraya wa muctasirahaa midka loo miirayo ee isaga loo hagaajinayo loo diyaarinayo wa xaamilahaa midka xambaarsan waalmaxmuulati ilayhi midka isaga loo xambaarsan yahy isagaa loo sii wadaa wa aakili amaniha lacagteeda midka cunaya intaaba nabigu waa lacnaday sal lay slam rawahu axmed wabnu wa abu daawuud binaxwihi buu wariyey laakinahu abu daawuud lam yadkur ma sheegin wa aakila amanaha ma sheegin midka lacagteeda cunaya intaa abu daawud isagoo kuma darin walam yaqul mana uuna dhihin abu daawuud cashratan muusan dhihin wuu uun tiriyey mooye lafdada cashratana muusan ku warin xadiidku waa saxiix ayib sanadkiisa waxaa saxiixinaya xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina waa saxiixinaya sidoo kale waxaa taxsiininaya sheekh shaciib alarnawd isaguna waa taxsiininaya xadiidku marka waa sugaya maxaa loo deliishanayaa w waxaa loo deliishanayaa cidda beeca shayga uu iibinayo shayga uu iibinayo xaaraan loo isticmaali doono inuusan bannaanayn beeca noocaas oo uu yahay beec faasid ah caqdiguna waa faasid waxa kaa soo galayna waa xaaraan waxaa u markhaati kacayo xoojinaya cumuumka aayadda qur-aanka ee rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan ha isugu kaalmaynina dembiga iyo xadgudubka marka markaad badeeca iibiso badeecadana aad og tahay in xaraam loo isticmaalo laba mid bay noqono badeecada si ahaanteedaba caadada iyo curfiga haddaan xaaraam weeye wax kaleba loo isticmaalin wejigeeda loo isticmaalo waa uun xaaraan mabalaba weji xalaaloo loo isticmaalo oo shareecada waafaqsan markaasi hadal male inay xaaraanto ta laga hadlaya waxa weeye badeecadan xaaraanna waa loo isticmaali karaa xalaalna waa loo isticmaali karaa waa qamandida kuu soo go'day waa cinabka kuu go'ay waa timirta kuu go'day waa la cuni karaa oo mxu waa la isticmaali karaa dariiq shareecada waafaqsan dariiq khaldanna waa loo isticmaali karaayoo khamro iyo waxunna waa laga samayn karaa waa saas wa maalan eh, waa waa waa waa waa waa telefishinka oo kale kaba soo qaad ama qalabka electronic oo kaleeto xalaalna waa loo isticmaali karaa xaaraanna waa loo isticmaali karaa soo ma wax shareecada waafaqsanna waa loo isticmaali karaa wax khilaafsanna waa loo isticmaali karaa ayib ka noocaasoo kale ah ma la iibin karaa waa waxay ku xidhan tahay cidda kaa iibsanaysa haddaad og tahay inuu xaaraan u isticmaali doono si aad doonto adigu ku ogow markaa ma bannaana leanna waa icaana cala alimi waa haddaadan ogaanin ma sidii oo inaad ogaato maalan waxaa ka mid noqon karaya inaad og tahayba inuu baar uu leeyahay warshad khamra ah wabitaali qabandidan uu kaa iibsanayo inuu khamro ka samayn rabaad ogtahayba taa war male marna ma ogid laakiin malahaad u badinaysaa waxaad u badinaysaa malahaaga inuu uun xaaraan u isticmaali doono qaraa'in iyo shawaahid iyo waxbaad heshay inuu si xun u isticmaali doono markaana sida malahaagu u badan yahay baa lagu dhisiyo xaaraan waa inaad ka iibiso marna ma ogid malahaaguna uma badna ma garanayso wuxuu isticmaali doono malahaaguna uma badno inuu xaaraanu isticmaali doono ama malahaagu wuxuu u badanya xalaal buu isticmaali doonaa ama malahaagu dhinacna uma badna markaana waad ka iibin kartaa oo markaas de waxa weeye wax xarimaya ma uu jiro tafaasiishaasa masalada ku jirta mar kale waxaa rajaxaya waaqica aad ku nooshahay hadday u badan tahay adigu malahaaga iyo siday kula tahay intaan la gaadhinba meesha aad joogto badeecada waxaa looga isticmaalaa weji xaaraan ah markaana xaaraan bay noqone inaad ka ganacsatood iibiso xaaraanay noqon meeshaa waxaa soo gelaysa marka badeeco fara badan oo laga ganacsado qalabka elektroniga badankii halkaasuu imaanaa leanna wax xalaal u isticmaalaayey waa naadir mucdamka dadku waxay u isticmaalaan xaaraan bay u isticmaalaan ama muusig ama heeso ama qashin ama waxun sharecada khilaasan baa loo isticmaala beledkaa saas beledkaa saasoo wax shareeca iltisaamaya ma jiro waa gaalo iyo muslimiinta badankooda sidoo kaleeta aan xalaal iyo xaaraan danka lahayn mar hadduu sidaas yaho beledka wixii si xun looga isticmaalo u badan tahay inaad ka ganacsatood iibiso xaaraanu noqona dhankee buu ka soo galaa liannahu icaana cala alimi waa wa icaana cala almacsiya waa masaladaa marka caan waxay ku tahay baabu bayci alcinab ama baycu lcasiir miman yatakhiduhu khamran saasay fuqahadu u yaqaanaan marka waa uun cinabka iyo casiirka iyo miaalun bay u tahay mooyee waxaa soo gelaya wax kasta oo baabkaasi ugu kaalmaynayo ruuxa aad ka iibinayso macsiyo uu isticmaalayo ama dembi ama si khalada u isticmaalayo uh. Ah. goonooyinka iyo dharka gaagaaban ee gaaladu xidhaan <coughs> masaladeeda marka way ka yaragedisantah way ka yaragedisantah oo gaaladu sideedaba xataa wakhtigii khulafaa urashidiin iyo xilligii cumar iyo kadib iyo laguma qasbi jirin inay is-asturaan oo gaalnimadooda khamrada iska cabi jireenoo dharkaa gaabanba iska xidhan jireenoo laguma ilzaamin jirin wabitaali eh, muslimiintuna inay ka ganacsadaan wixii markaasi muxuu ahaayey ay ayagu isticmaalayaan khamro iyo khinziir iyo mooye looma diidi jirin marka way ka yaragadisan tahay ka mas'ale ahaan oo labiskoodii iyo qaabkay isticmaalahayeen iyo waxoogaa furuuq baa u yara dhaxaysa walow dharka qaarkii e, oo muxuu ahaayey e, e, sifaat khaasa leh oo fusaaqdooda iyo kuwooda xunxun iyo kuwa fasaadsan iyo ay sii xidhaan asagu kaasi waa geli karaa laakiin dharkan cumuuman ay qaadanayaan ma filayo inuu mxuu ahaay geli karayo oo manaa inuu iska bannaan yahay baan taqriiban marka loo fiiriyo xilligii saxaabada iyo salafkii wixii jiri jira marka loo fiiriyo baabu nahyi can bayci maa laa yamlikuhu liyamdiya fayashtariyahu wayusallimah wuxuu baab u yahay annahyi reebitaan can bayci maa laa yamlikuhu wuxuusan lahayn wuxuusan milkigiisa ku jirin inuu ruuxu iibiyo oo laga reebo liyamdiya si uu u tago markuu iibiyey kadib oo fa yashtariyahu shaygii uu soo iibsado oo wayusalimahu ruuxii markaa uu dhiibo oo gacanta ka geliyo waxaa kuu imaanaya ruux badeeca raadinaya badeecadii markaa mana haysatid mana lihid bakhaarna kuma taalo dukaanna kuma taalo milkigaagana kumaba jirtaba ruuxii markuu kuu yimid yaa waxaad tidhi badeecada waan hayaa waa meeqa waa intaas iga iibi haye lacagtii baad ka qaadatay markaad lacagtii ka qaadatay kadib baad raadisay wadaacadii baad doontay xaggeed u doontay dukaamada saaxiibbada iyo meelahaad ku ogeyd baad u raadisay ama dayn baad kaga soo qaadatay ama lacag kaashaad kaga soo iibsatay ruuxii baad u keentay waatana badaacadii qaadaati ma bannaana suuqyadu baabkaasi aad bay masaladaasi ugu tacaamulaan soo maaha isu sug buu lacagtii waa ka qaatay heshiiskiina waa la galay badeecadiibu markaa raadinaya si uu u siiyo markii iibku dhacayayna badeecada mana uusan haysanin mana lahayn rag kale waxay lahaayeen buu ku xisaabtamay oo milkigooda ku jiray masaladaabay masalada laga hadlay an xakiim ibni xisaamin qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ya'tiinii waxaa ii imaanaya alrajulu nin baa ii imaanaya fayas'alunii markaasuu i weydiinayaa albayca beec buu i weydiinaya beecaasoo laysa aan ahaanin cindii agtayda ma hayo yacni beeca mabiic baa laga wadaa silca buu i weydiinaya badeecuu i aanan markaa agtayda ahayn oonan milkiyga ku jira oonan lahayn abiicuhu ma ka iibinayaa minhu xaggiisa uma kadibna abtaacuhu ma soo iibsanayaa badeecadii min asuuqi suuqama ka soo iibsadaa intaan markaa la heshiiyo oon ka gato oon lacagtii kala wareego badeecadii markaa ma u raadiyaa faqaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam laa tabic ha iibinin maa laysa cindaka waxaan agtaada oolin waxaan milkigaaga ku jirin oodan lahayn ha gadin buu nebigu ur sal lay waslam ayib rawahu lhamsatu shantii baa warisa xadiidka waxaa saxiixinaya marna taxsiininaya alimaamu tirmidi sheekh albanina sidoo kale waa saxiixinaya bal hortood waxaa saxiixinaya alxaafid ibn mulaqin shaahiid buu leeyahay cabdilaahi ibnu camr ibnu caas oo iyadana khamsadu ay soo saareen biisnaadin xasan xadiidku marka waa xadiid saxiixa wey waxaan agtaada oolin ha iibinin waxaa laga wadaa waxaan milkigaagaba ku jirin kow ama milkigaaga waa ku jiraaye awood uma haysid aad ku dhiibto hashaadii lagaa xaday ama lagaa dhacay oo kaa maqan yaad iibinaysa ood leeda war halbaa iga maqane waa la raarraadinhayaa haddii la soo helo haddaan soo helo dahash marka waa qaaliya hadda maanta yaa waxoogaa yar iga siisanaya oo bakhtiyaa nasiibsanaya sax milkigaagay ku jirtaa laakiin ma dhiibi kartid oo qudradaada kuma jirto maa laysa cindaka geli buyuucdii qararkan kusoo maray ama ma ahe milkigaagaba kuma jirto malhidba ha iibin ibnu bur sal lay slam sidaasman alimaamu albaqawi caleyh raxmatullaahi wuxuu ku qaydayaa waana sida ay tahay waxa aan la gedi karin inuu milkigaaga ku jira mooyaane waa waxa loo yaqaano baycu lacyaanta waa shay markaa la kala gadanayo wa laakiin waxa loo yaqaano baycu mawsuufin fi dimma oo salamka aan ugu tegi doonno kaasi waa ka gedisan yahay buuhi loolama jeedo nusuus khaasuu isagu leeyahay bimacnaa si kale haddaan u dhahno cayn khaas ah ama badeeco khaas oo markaa la kala gadanayay ku saabsan tahay masaladu laakiin badeeco aad sifaynayso dibna aad uga raadin doonto ruuxa in wakhtina loo qabanayo meeshii lagu bixin lahaa loo qabanayo sifaadkeedii la caddaynayo markaa kadib aad raadinayso taa way ka gedisan tahay iyadii oo beecu salam baa la yidhahda maalan sharikadaha oo kale yaani waxa weye ama ashkhaasta ganacsatoo kale wuxuu ku leeyahay waxaan badeeco noocaas iyo noocaas baabuur noocaasa shirkadaasa moodalkaasa sidaa ah ayaan rabaa waa kuu keenaya bil kadib baan kuu keenaya lacagtii isiisi waa inaad lacagtii faraha ka geliso lacagtii oo dhammaystiran waxba ka dhimanayn baad siinaysa asaguna muxuu kuugu maqan yahay badeecadii la sifeeyey qoortiisaad ku leedahay badeecada markaa uu kaa iibsanayo heshiiska aad wadagelaysaanee lacagta u horumarinayso ma hayo isagu soo ma miilkigiisana kuma jirto laakiin badeecada waa la sifeeyey oo badeecada tilmaamaheedii oo dhan bacad waana ku maqan yahoo wuu keeni doonaa taa baycu salam baa la yidhahdaa waa u tegi doonaa waa mid khaasa taas taa lagama hadlayo cayn khaasahoo hebla ana kuma saabsanee yani baabuur uun sifaadkaa leh ama badeeca uun sifaadkaa leh mid gooniyo markaa laga hadlayo ma jiro laakiin tan laa tabic maa laysa cindaka waa badeeca khaasoo markaa la kala gadanayo taasay ku saabsantaho beyculacyaan baa la yidhahda taa kalena waxaa la yidhahdaa baycu mawsuufin fi dimma la yidhahda salamka markaasalmka manaa ayay ku saabsantah masaladaasi marka waa masale khataraho waa xaaraan oo ma bannaana in lagu baraarugayo marka u baahantah bangiyada islaamiga sheegto ama qaabka iyaga laftoodu ay wax u fuliyaan oo qaababka ay dadka ula mucaamalaan waxaa ka mid ah mucaamalo la yidhaahdo beyculmuraabaxa muraabaxada waxaa la yidhaahdaa in bangigu aad u tagto ood ku tidhaahdo badeecad noocaasaan u baahnahay baabuur baan u baahnahay warshad baan u baahnahay dhul baan u baahnahay kadibna uu bangigu badeecadii uu raadiyo markaad ku wada hadashaanoo saasaan u baahnahay tira waxaasaan u baahnahay waa inuu isagu raadiyo ama adugu soo raadi dhib maleh laakiin markii intaa wixii ka dambeeyo waa inuu bangigu hawsha la wareego waa inuu badeecadii raadiyo waa inuu badeecadii soo iibsado waa inuu badeecadii la soo wareego waa inay dammaanaddii soo gasho waa inuu ciddii hore ee laga iibiyey uu ka soo iibiyey kala soo wareego markay milkigiisa soo gasho oo isagu uu yeesho oo hadday lunto ama dhib ku yimaado isaga ay ka lumayso oo dhibaatadu ku imaanayso markaa unbuu kaa iibin karaa oo aad ku heshiin kartaan waxa aad eh, ka siisanayso iyo faa'iidadaad u saarayso iyo qaabkaad u bixin doonto halkaas khaladka jiraa marka wuxuu yahay bunuugta qaab islaamiya inay wax u fulinayaan intay iska dhigaan bay dadka ribo geliyaan badeecadii oynan hayninba oo weliba aan gacantooda soo gelin bay horta heshiiska dhammaynaya lacagtiina qaar bay kaa qaadanayaan markaa kadib bay raadinayaan beec maa laysa cindaka wa soo ma laa tabic maa laysa cindaka wa ah. mar kale waxay samaynayaan waxay ku leeyihiin adiga badeecadii raadi la soo heshii ninkii badeecada lahaa markaad la soo heshiisa kadib annaga lacagta umaan shubaynaa markaan lacagta u shubnana kala wareeg bangigu xool badeecana ma yeelanin mana soo iibsanin lamana soo wareegin lacag unbuu shubay lacagna wuu saartay waxoogaa wuu yaro xeeladaystayoo bunuugtii ribowiga ahayd ee tooska lacagta kuu siin lahayd muusan samaynin waxoogaa farsamo yaroo farsamaysan buu sameeyey meelahaasoo dhan bay marka khaladaad ka gelayaan bunuugtu oy dadka khaldayaanoo u qarinayaan saas daraaddeed ama badeeco ayna haynin iibinayaan ama lacag bay lacag saarayaan badeeca magacana way dhex gelinayaanoo nooc xeeladaysiya man marka waa in lagu baraarugo waa laa tabic maa laysa cindaka ama banki ha noqdo ama mu'asa maali ha noqdo ama dowlad ha noqdo ama shakhsi ha noqdo ruuxu wuxuu kaa iibinaya waa inuu markaa haysto waa inuu markaa milkigiisa ku jiro nacam ya hmm. badeecadaad dukaanka kasoo saaraysa kaga soo qaadaysaad wax saaranayso farqi waay haddaad badeecada marna badeecadii baad soo iibsatay oo dukaanka intaad tagtay ayaad badeecadii adigu la soo wareegtay ama dayn baad ku soo qaadatay ama lacag baad siiso ruuxii waad ka soo iibsatay marka kadib waxaad saaranaysa aday ku jirtaa badeecadii adaa iskale marna dukaanka aad mucaamalootaan baad shaygii ka soo qaaday waxaad uga soo qaaday inaad soo iibiso hadduu iibsami waayana inaad ku soo celiso markaasi maadan ka soo iibsanina wakiil baad tahay ninka beedacada iskale baad wakiil u tahay waan kuu soo gadaya haddaad soo gadayso qiimihii uu ku yidhi ii soo sii baad ugu iibin haddaad wax ka siyaasan ku heshana inta siyaadadaa isagaa iskale adigana hadduu wax kuu ogolaadana khayr hadduusan waxba kuu ogolaaninna gurigiinna aad mid baa ka gedisan haddii markaad ka soo qaadaysa aad tidhaahdo war intaasaan soo siinahaya haddaan wax ka siyaasan ku helana ii ogolow oo ku yidhahdo aniga intaa ii soo sii wixii ka siyaasanna qaado hadduu ku dhaho markaasi xor baa tahy wixii ka siyaada qaado markaas marka masaludu saasay kala tahay inaad badeecadii soo iibsatood adugu leedahay iyo inaad soo qaado ood iibinaysood celinayso hadday iibsami weydo laba xugun bay kala qaadanaysa saa marka loogu talagala naam ya sambal waxba tari maayo sambal wuxuu wax tarayaa marka laga hadlaya salm baabu salm markaan gaadhnayo badeecada aad raadin doontae mawsuufka markaasaa sambalku wax tarayaa badeecadanaan kuu raadinayaa waa laakiin eh, laa tabiicmaa laysa cidiga iyo beeca xaadirka sambalku waxba kama taro su-aalaha haddaan furnahed wax way darsigu socon maayo haye bangiga ha ha haye laba xabbaad haysaa boqolna waad iibinaysaa hadda labadunbaad iibin kartaa waad haysataa sagaashan iyo siddeedda kale laa tabiicmnacam baabu man baaca ciddii iibisay buu baabu yahay silcataw badeecadiisa iibisay min rajulin nin ka iibiyey uma kadibna min aakhara haddana nin kale ka iibiyey ruux baa badeeca iibiyey badeecadii markuu iibiyey kadib isla badiicadii lafteedii buu nin kale ka gaday laba beec oo kala dambeeya way macnaa hal badeecadana ku saabsan can samurata can ilnabiy sal lla lay waslam qaala wuxuu yidhi ayuma mra'atin haweenay kasta oo zawajaha ay guriyaan weliyaani laba weli ay guuriyaan fa hiya iyadu lilwali kii horay u sugnaatay oo minhumaa labadooda ka mida labada weli guurkii horreeyey guurkiisu horreeyey kaasay u sugnaatay kaasaa guurkiisu saxya wa ayumaa rajulin nin kasta oo baaca iibiya baycan beec min rajulayni laba nin ka iibiya fa huwa beecaasi lilwali ka horuu u sugnaaday oo minhumaa labada nin ka mid a ah. ayib waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila bna maaja lam yadkur muusan sheegin maaja fiihi xadiidka dhexdiisa kumuusan sheegin fasla nikaaxi qaybta nikaaxa ku saabsan bimacnaa ibn maaja isaguna waa wariyay xadiidka laakiin wuxuu wariyey uun qaybta beeca ah ee dambe bas ilaan xadiidka laba qaybood ka kooban yahay sooma qayb guur bay ku saabsantahay qaybna beec bay ku saabsantahay marka qaybta guurka ku saabsan ibn maajah ma warinin laakiin qaybta kaleu wari afarta kale laakiin waxay wariyeen labada qayboodoo wada socoto sidan xadiisku u yaallaa xadiisku waa daciif waxaa ku jirta cancanat lxasan albasri baa ku jirta saas daraaddeed buu xadiidka sheekh ku daciifinayaa waxaa meesha ku jirta iyadana samaacu alxasan min samura khilaaf baa ku jira caan ah oo muxadisiintu garanayaan isagoo xadiidka cilladaasi ay ku jirta haddana waxaa saxiixinaya abu zurca wa abu xaatim alraasiyaan alxaakim tirmidina waa taxsiininaya ah, xadiisku sanadkiisuse waa daciif labada masale uu ka hadlay masalada dambaa ina khusaysa oo baabkan khusaysa masalada kale baabu nikaax bay khusaysaa haweenay laba weli guuriyeen yani laba nin baa weli u ah maalan laba walaalaheeda yaa mid dumar guuriyey laba nin bayna u kala guuriyeen keebaa qaba ya kii guurkiisu horreeyey baa qaba le'anna kan dambe marka loo guurinahayo haweentu nin bayba naaguta walmashquulu laa yushaqal ah, weel buuxa miyaa wax lagu shubi karaa meeshu waa buuxdaa ah, ilaan laba xadhig ma wada qaban karaan wa kadaalika badeecaa la iibiyey ninbaa badeecadii iibiye ninbuu ka iibiyey badeecadii muusan ka qaadanine way u taallaa nin kalea u yimid wuxuu idhi badeecada iga iibi kii dambana wuu ka iibsaday keebaa iskale badeecada ninkii horaa iskale leanna ninkan dambe markuu gadanahayo badeecadani ninkan gadayaayo maba lahaba ila lacagteedu wuu qati soomaa nin kalaa iskale iibkiisu waa iib marka dulmi iyo khalad ah sidaasi mas'alada ayaa waxaa qaba jumhuurta sidaa qaba xadiisku daciifa ha ahaado laakiin siday e, jumhuurtu qabaan waa sidaasoo cumuumka iyo nusuusta kalea laga faa'iidaysan oo midna dee ninku wuxuusan lahayn buu iibinaya midna haweenay caqdi la caqdiyey oo la qabo ayuu guurinayaa saas daraaddeed labadaba midka hore ayaa xukunku u dhacayaa sidaasaana sax baabu nahyi reebitaankii buu baabu yahay can bayci dayni bidayn dayn dayn lagu gado oo layska reebo wa jawaasihi iyo daynta bannaanideeda bilcayni cayn lagu iibiyo wa jawaasihi jawaasi lbayc waay beeca bannaantiisa jawaasi bayci dayni daynta in la iibiyo inay bannaan tahay cayni shay cayn a ah lagu gado shay jooga lagu iibiyo minman cidna lagaga iibiyo huwa daynku calayhi korkiisa u yahay waa laba masalo labada masalo waxa weeye waxbaad kala gadanaysaan laba shay baad kala gadanaysaan beec baa idin dhex labadii shayba waa dayn adigii badeecada iibinahayey badeecadii dayn baad ka dhigtay ninkii lacagta bixin lahaana lacagtii dayn buu ka dhigay ah, meesha wax lagu kala qaatay ma jiro adiguna lacagtii baad igu leedahay anna badeecadii baan kugu leehay waa beecu dayni bidayn waxaa ka sii xag jirsan baycu lmacduum bilmacduum leanna waxaa la rabaa labada shay ee laysku iibinayaa haday labaduba dayn wada noqdaan waa buyuuculqarar wa ma bannaana inay yani wax weeyaan ay e, ama midkood uu noqdo wax markaa la kala qaato ama labadooduba waa inay wada noqdaan laakiin labaduba inay dayn wada galaan taas waa midda laga hadlay baycu dayni bidayn masalada labaadi wa jawaazuhu bilcayni miman huwa calayhi wax waay ruuxii aad daynta ku lahayd aad daynta ku lahayd ayaa waxaad kaga iibsanaysaa dayntaad ku lahayd shay cayn ah oo markaa jooga aan dayn ahayn miaalkeedu muxuu noqon karaa tusaalaha waxa waaye nin baad dayn ku lahayd maalan dayn baad ku lahayd waxaad ku lahayd toban kun oo shilin tobankii kuneed ku lahayd ayaa waxaad ku tidhi soo dayn lahayn haa dayntii aan kugu lahaa badeeco isagu uu haysto igaga iibso dayntii aan kugu lahaa gaadhigan igu sii sooma gaadhigan igu sii waa yahay buuhi kiina waa dayn baxayaa kanna baabuurkanuu yeelanayaa sooma marka dayn iyo dayn laysku gaday meehe waa dayn iyo cayn laysku gaday miman huwa calayhi muxuu yidhi marka miman huwa calayhi waxa waaye ruuxii daynta lagu lahaa cayn waa lagaga gadan karaa laakiin ruux kale oo yacani e, ruuxii daynta lagu lahaa isla laf meehe ku kalaad kaga gadatay waxaad tidhi maalan war dayntii aan hebel ku lahaa hebel baa niyow ku leeyahay hal milyan halka milyaneen hebel ku leeyahay baabuur igu sii waar dee hebelkaad ku leedahay ku raasa aniga iguma lihide soo ma marka kaad ku lahayd waad kaga iibsan kartaa cayn laakiin kii aad ku lahayd mid aan ahayn baa la diidan yahay waase masl khilaafiya lafteedu man saasuu ka wada can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slm naha wuu reebay can bayci ilkaali'i bilkaali dayn dayn lagu iibiyo isla waxaa soo gelaya dayntaad hebel ku lahayd iyo dayntaan hebel ku lahaa aan isku iibinno iyaduna waa la mid ah. waar dayntaad hebel ku lahayd iyo middaan anigu hebel ku lahaa aan isdhaafsanno iyaduna waa baycu lkaali bilkaali yani dayn bidayn rawa daara qutni baa sanadkiisa waxaa ku jira xadiisku waa daciife nin la yidhahda muusa ibnu cubaydat arabadi oo daciifa ku jira saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiya alimaamu axmed hortii shaafici baa daciifiyey ibnu xajar albani waxaa kale oo mxuu ahay daciifinaya culimo fara badan waa ninka isaga xaakim baa saxiixiyey asagoo ismoodsiiyey ninka muusa ibnu cubaydata inuu yahay muusa bnu cuqba imaamkii mashhuurkaabuu ku khalday sidaas daraaddeed xadiidku waa daciif wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma laakiin daciif ha ahaadee mas'alada inaan dayn laysku iibin karin oo laysdhaafsan karaynin waa ijmaac layskuma khilaafsana imaam axmed iyo khayrkii baa ijmaaca xikaayoonaya oo waxay leeyihiin xadiisku daciif baa ha ahaadee laakiin mas'alada layskuma khilaafsana inayna bannaanayn waa laysla ogolyahy wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi ataytu nabiya nabigaan u imi sal lay waslam faqultu markaasaa waxaan idhi innii anigu nebi allow abiicu waan iibiyaa geelaan ka ganacsadaa bilbaqiici baqiic baan geela ku gadaa fa abiicu markaasaan iibiyaa bidanaaniiri dahab baan ku gadaa ah, yani iibku wuxuu ku dhacaa geela iga qaado lacagtaad isiinaysana inay noqoto danaaniir oo dahab ah ilan lacagtii waagaas laba nooc bay ahayd danaaniir oo dahaba ah iyo daraahim oo fidda ah, labada nooc noocba daraahimtana waxaa samayn jiray dowladdii furus baa samayn jirtay hadda goor baan dhowr goor soo baraarujiyey danaaniirtood dahabkana waxaa samayn jirtay dowladdii ruum baa samayn jirtay carabtuna xilligaa lacagba mayna samaysan jirin lacag carabi leedahay way soo saaraan reebaadiye ahay dowlad qumanoo lacag samaysa ma lahayn xataa wakhtigii nebiga sal lay wasalam iyo wakhtigii khulafaa uraashidiin ma jirin lacag ay muslimiintu leeyihiin oo dowladdoodu samaysay labada lacagoodun baa la isticmaalayo dowladaha sameeyen ruum iyo furus oo qaarna diinaar baa la dhihi jiray qaarna dirham baa la dhihi jiray saas man ayb mar dambe oo e, qarnigii koobaad uu dhammaanaya cabdimalik ibn waliid baa uhor e, mxuu ahaaye e, waliid bn abdimiyuu ah cabdimalik ibn marwaan ayaa u horreey baa la yidhahdaa wax lacag ay muslimiintu leeyihiin sameeyey marka diinaar ayaan geelii ku iibinayaa kow fa abiicu waa iibinayaa bidanaaniiri diinaar baan ku iibinaya wa aakhudu waxaan qaadanayaa addaraahima daraahim baana qaadanaya beecu marka hore wuxuu ku dhacayaa diinaar in la kala qaadanayo hadhow markii qaadashada la gaadhana dirham baan qaadanaya ku bedelanaya ayib yaani waa adigoo yidhi oo kaleeto badeecada dolar baa hadda lagu kala gadanaya dolar baad ku heshiiseen inuu inaad inuu kaaga iibsay hadhow markii xilligii qaadashada la gaadhay baa tidhi shilin igu sii taasoo kale ka dhiganta maana ayb wa abiicu waan iibin buu yidhi mar kalena geelii baan iibinayaa bidaraahimi lacagtii fidad ahayd baan ku iibinaya wa aakhudu waxaanan qaadanaya addanaaniira diinaar iyo dahab baan qaadanaya fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam laa ba'sa dhib ma leh an ta'khuda inaad qaadato bisicri yowmiha maalinkaa aad kala qaadanaysaan qiimahay suuqa ku joogto inaad ku qaadato oo labada lacagood sarifkoodu qiimahay suuqa ka joogaan inaad ku qaadato kow maa lam taftariqaa haddaydan kala tegin wa baynakumaa walxaal baynakumaa idinkoo dhexdiina shay-un waxya haddaydan kala dhaqaaqin idinkoo wax suukiin laaban yihiin marka maxaa laba shardi baa lagu xidhay sooma shardiga koowaad waxaa la yidhi wixii marka idinkoo meesha jooga kala qaato oo yana wax suukiin dhimanaanin midda labaad weeye labada lacagood sicirka maalinka ay suuqa ka joogaan ku kala qaata sidaa haddaad samaysaan dhib male adiiku sida sawaabka waa inuu mawquuf yahay waxaa rafciyey oo nebiga u koryeelay in layidhahdo simaak ibnu xarbin oo mutakalamun fiihi ah wuxuuna khilaafay saciid ibnu jubayr ardadiisa raggii iqaadoo fara badan buu khilaafay oo xadiidka iyagu waqfiyey bal cabdilaahi bni cumar ardadiisii qaar badan buu khilaafay iyagu xadiidka mawquuf ka dhigay xadiisku inuu mawquuf yaho nebiga gaadhsiisnayn ayaa waxaa rajaxaya alimaam albayhaqi ibnu xasmi ibnu xajar sheekh albani iyo hortoodna waa kulligood waxaa ka horreeyey alimaam shucbat ibn alxajaaj imaamkii eh, amiir lmuminiina fi lxadii xadiisku marka waa inuu ibnu cumar ra'yigiisa yahy oo ibnu cumar hadalkiisa yahy oo una nebiga gaadhsiisnayn saasaa xoog badan mawquufkuna waa min anwaaci daciif daciifka noocyadiisa nooc ka mid ah. wa fii lafdi bacdihim qaarkood lafdigiisa waxaa ku yimid abiicu waan iibinayaa geelii bidanaaniiri baan ku iibinaya wa aakhudu waxaan qaadanayaa makaanaha danaaniirtii aan ku iibiyey booskeediiyo bedelkeeda waxaan qaadanayaa alwariqa fidaan qaadanaya wariqu waa lacagta fidada ee daraahimtu ka samaysanta wa abiicu marna waxaan iibini bilwariqi baan ku iibinayaa fido wa aakhudu waxaan qaadanayaa makaanaha booskeeda addanaaniira dahabkii baan qaadanaya ayib lafdigaasina waa kii horu la mid ayb ah. xadiisku waa daciif laakiin masalada uu ka hadlayo sheekhu wuxuu uhi wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa jawaazi tasarufi tasarufka bannaanidiisa fi amani lacagta lagu tasarufo qabla qabdihi intuusan gacantaada soo gelin ah. yacni aad wax ku intayna lacagtii kugu soo wareegin oo ninka kale gacantiisa ay ku jirto ku maqan tahay in lagu tasarufi karo ood siin karto ood wax ku gadan karto yaa laga qaadanba wa in kaana haba ahaado fii muddati alkhiyaari muddadii ruuxa kale uu khiyaarka lahaa ee badeecada inuu ka noqdo iyo inuu iibsado muddadii uu khiyaarka lahaaba ha ahaatee xataa iyada ah lacagtii waad ku tasarufi kartaa bimacnaa waxa weeye waxa weeye lacagtii baa lagu siiyey badeecadiina waa lagaa iibsaday laakiin lalama kala wareegin lacagtii intaadan la wareegin waad ku tasarrufi kartaa xataa haddii muddo uu ruuxu badeecada ka noqon karo iibsan karo muddatulkhiyaar la yidhahdo muddadaa gudaheeda xataa lacagta waad ku tasarrufi kartaa taas wuu xadiisku daliil yahay buui waxaa kaloo uu daliilu yahay wacalaa anna khiyaara shari khiyaarka midkiisa shardiga la yidhaahdo laa yadkhulu inuusan geli karin asarfa ah, lacagaha laysku iibinayo sarifka inuusan gelin lacagaha axkaam gooniyay leeyihin waagaan labada lacagood baa la isticmaali jiroo dahabka iyo fidada sidaas daraaddeed inaad lacagaha intaad isku sarifataan booskoodii hadda waxaa ku jira lacagaha la isticmaalo saan soo sharaxnay oo maalan inaad hadda maalan isku sarriftaan shilin iyo dollar oo aad tidhaahdo sarrifkaasi aan saa wax u kala sarrifannay go'aankiisa waxaan ka gaadhahayaa inaan saaq ku soconayo inaan bedelayo maalin isii ama laba beri isii ama saddex beri isii khiyaaru shardi inaad qaadato ood khiyaar shardi ka dhigato sarifka ma gasho badeecada kalena ka way badeecada markaad kala iibsataan waxaad dhihi kartaa niyow badeecadii waan kaa qaatay adigana lacagtii baan ku siiyey laakiin wakhtigaas baan badeecada soo fiirinaya baabuurka waan soo fiirin yacni neefkan xoolaha waan soo fiirin muddadaasaan jaanis haystaa hadday ila qumanaatana saasaan ku qaadan hadday ila qumanaan weydana waa kugu soo celinaya lacagtaydina waad ii celin khiyaaru shardi bale waa u tegi doonaa marka badeecada la kala iibsanayo khiyaaru shardiga waa galaa sida khiyaarul majliskuba u galo amaa lacagaha laysku gadayo laysku sarifayo iyaga khiyaaru shardi ma galo leanna maxaa laazima meesha aad wada joogtaan inaad ku kala qaadataan oona waxba isugu kiin dhimanaanin ayaa laazima haddaa waad kala dhaqaaqdaan iyadoo waxay isugu kindhiman yihiin waa u tegi doonaaye ribaad gelaysaan marka marka khiyaaru shardigu sarifka ma galo lacagaha laakiin badeecada kaluu galaa taasuu sheekhu leey masalada xadiiska uu imaamku u baabeeyey oo ah daynta inaan laisku gedi karin ayuu hadda u baabeeyey laakiin waxaa laga faa'iidaysanayaa masale muhim uu xadiisku baraarujinaya masalada muhimka waxa weeye lacagaha badeecaad maalan kala iibsateen badeecada lacag baad ku kala iibsateen lacagtaad ku kala iibsateen nooceedii unbaad ruuxan ku leedahay shilin buu wax kaaga gatay shilinkii unbaad ku leedahay doollar buu wax kaaga gatay doolarkii baad ku leedahay haddaad rabtaan inaad baddashaan waa inaan horay loogu sii heshiinin in la bedeli doono ee xilligii kala qaadashada marka la gaadho haddii marka aad ku heshiisaan lacagtii aad ku lahayd mooye sarifkeedii inuu ku siiyo marka aad wada taagantihiin waa inaad heshiis ku gaadhaan marka aad wax kala qaadanaysaan waa inaad ku heshiisaan doolar baan kugu lahaaye shilin igu sii waa inaad qiimihii iyo sicirkii ku heshiisaan sicirka suuqa waa inuu noqdo waa in intaydaan kala dhaqaanin dhaqaaqin aad kala qaadataan oo maxaan la ogolayn inaad tidhaahdaan dolar baan kugu lahaa lacag shilin kenya iigu bedel waan u bedelay shilin kenyaan kugu leeyahay marka ah, waxaan kugu leeyahay yani waxa weye siddeetan iyo mxuu ahaay muxuu ahaay eh, siddeetan iyo lix kun baan kugu leeyahay markii horena maxaa kugu lahaa kun dolar baan kugu lahaa kunkii dolar adeer sarif dolarku waa sabaynahayaae ima anfacaye sarif hayawaan sarif muxuu noqday siddeetan buu noqday bas siddeetan baan kugu lehay ma soconayo maxaa loo diiday leanna sarif baa dhacay sooma soo sarif ma dhici sarifkana axkaamtiisu muxuu ahaan jiray ya axkaam u tegi doonnaa marba hadduu dhaco waa in la kala qaato soo ma oo adiguna aad shilinkii bixiso kana doolarka ku siiyo marka inta sarif dhacay baa haddana dayn laga dhigay marka riba nasii'a gelaysa markaa soo ma waxaa iyadana khaladoo aad dadku u sameeyaan oo loo tasarufaa in marka horeba laga heshiiyo oo la yidhaahdo adeer badeecadan aan hadda ku siiyo shilin weeye laakiin hadhow dollar baad igu siin doontaa hadhow sicirka dollarku wuxuu yahay baan kaaga qaadan doonaa ayaduna waa khalad waxaa la mida ah sarifkao kaleeta lacagaa marka la sarifayo inuu yidhaahdo eh, mxuu ahaay eh, dolar baan ku siin laakiin mxuu ahaay hadhow markaad isiinayso shilinkiyaad igu siini shilinkiyaad isu maxaa dhacay markaa marka aad wada hadlaysaan jaad dolarkii iyo waxaad isku sarrifteen iyo shilinkii mana aydan kala qaadanina kala qaadashadii waxaad u dibdhigteen mar dambe marka marka horena in lagu heshiiyo sarifka oon la kala qaadanin ma bannaana markan dambe oo la kala qaadanayana hoo oo isii haddaan la dhihin sarif baa ilan dhacay oo lacagtii laysku lahaa waa la bedelay haddaan markaa la kala qaadanin ayadana ribaa la gelaya meeshaana dadku aad bay ganacsatada ugu jiraanoo khaladaadka ay ku jiraane caadi maaha looma aaba yeelo waa halis marka ayib xadiisku daciif ba ha ahaado laakiin jamaahiiru ahlilcilmi baa sidaa qabo cumuumaad kalaa loo deliishanaya axaadiistu ribada ee lacagaha ka hadlaya sarifkooda markaan u tagno axaadiis baa masaladaa ku tusaya keliya waxay ka doodaan culimmada qaarkood mas'alada ah sicirka maalinkaa suuqa imaamu shaaficiiyo waxay leeyihiin abu xaniifeyo sicirka suuqa laazim ma ah. ah wax ka yar bay ku heshiin karaan ka badan bay ku heshiin karaan ah, maadaama xadiisku daciifi noqday bisicri yowmiha taasay dheheen ama kala qaadashadu ayada dee xadiiskii baa kutusaya xadiista inoo soo socotaa laga faa'idaysanaya macna xadiisku daciif baa noo baabu nahyi lmushtari kii badeecada gatay oo laga reebuu baabu yahay an bayci ma shtaraahu wixii uu iibsaday inuu sii iibiyo qabla qabdihi intuusan la wareegin waa kale badeecaad iibsatay badeecadii ninkaad ka gadatay bay gacantiisa ku dambaysaa maada kala soo wareegin adoon kala soo wareegin baad u suuq gashay ood sii iibisayba gacantaadama soo gelinba markaasay badeecadii iyadoon ka soo wareegin ruuxii asalkee laga gatay bay intaasoo gacmood isu maraysaa waa masaladii soomaalida dubay ay ku xoolobeeshaydubasoma guryihii dheerdheeraaya la dhisahay musiibadu meesha ka heshay mataqaanaa ha dhulkiiba isagoon lagaba guriga laga qaadinba baa falaadyada lasii kala iibsanaya markaasaa wuxuu marayaa toban gacmood buu marayaa asagoo gacantii koobaad xataa aanay waxba la wareegin shirkadda ugu horraysa dhulka dhisaysa iyadu mar hadday naqshada dejiso gurigu kala cadaadoba badeecada way iibin kartaa laakiin ruuxa ka iibsaday ma sii iibin karo ilaa uu badeecada la wareego waa inay horta wax jira noqotood la wareegto suuqyadeennan baa saasi ka jirta dukaamadii baa la qaadan asagoon dukaankiiba kusii wareegin buu intaasoo gacmood sii maraya gacantii koobaadna maba ayna gacanteeda ma soo gelin marka badeecada aad iibsatay ee gacantii ku jirta ruuxaad ka iibsatay ma sii iibin kartidoo cid kale kama iibin karti ilaa gacantaada ay soo gasho markay gacantaada soo gasho markaasaad iibin kartaa saasaa laga hadlay can jaabiri radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay slm rsulku wuxuu uhi idaa goortii idabtacta haddaad soo iibsato dacaaman cunto haddaad soo iibsato falaa tabichu ha sii iibinin xataa tastawfiyahu ilaa aad oofsato ood qaadatood la wareegto rawa amed baa wariyo muslim wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi naha wuu rasulullahi sal ly sl rsulku wuxuu reebay an yushtaraa in la iibiyo aacaamu cuntadii in la iibsado xataa yubaaca ilaa la gato ah, an yushtara acaam ruuxu inuu cuntada la wareego xataa yubaaca ilaa la gado ayb uma yubacadhe naha wuxuu reebay an yushtaraa in la iibsado alطacaamu cuntadii uma kadibna yubaaca la iibiyo xataa yustawfaa ilaa la soo qaato gacantaada ay soo gasho lala soo wareego rawa axmed baa wariyo oo muslim walimuslim waxaa u sugnaaday ana nebiya nebigu sal lay slam qaala man ishtaraa ruuxii iibsada طacaaman cunto falaa yabichu yuusan iibinin xataa yaktaalahu ilaa uu beegto cuntaad iibsatay beegashada waxaa laga wadaa siaan u tegi doonno waa inaad adugu beegatood la wareegta waay ila shayga markaad beegato gacantaaduu galay sooma xataa yaktaalahu bimacnaa xataa yaqbidahu waay ilaa uu gacantiisa galo uu macnaha beegto an xakiim ibni xisaamin qaala wuxu uhi qultu waxaan ya rasuul rasuulka ilaahayo innii anigu ashtari waan iibiyaa innii anigu ashtarii waan iibiyaa buyuucan beecyaal baan iibiyaa badeecooyin baan iibiyaa famaa yaxilu maxaa xalaal ah lii aniga minhaa xaggeeda maxaa xalaal iga ah wamaa yaxrumu calaya maxaase korkayga xaaraan ka ah qaala nebigu wuxu uri sal lay slam ida shtarayta haddaad iibso shay-an shay haddaad iibsato ood soo gadato falaa tabichu shayga ha sii iibin xataa taqbidahu ilaa aad la wareegto ilaa uu gacantaada galood la wareegto rawa axmed baa wariyey kadalika tayaalisi iyo bayhaqi iyaa wariyey cabdirazaaq ibnuljaruud waana xadii saxiixa wey xadiidku waas wey ayib xadiidkani marka iyo xadiis kale waa ka gedisan yahay dooda masalada marka laga dooday yaan tilmaami doonnaaye ida shtarayta shay-an buu nebig sal lay slm axaadiista kaloo dhan waxay leeyihiin cunto xadiidkani laakiin wuxuu yidhi shay-an marka waa ka guda weyn badeecadu waxay dooniba ha noqoto buu xadiidku leeyahy axaadiista kalena waxay ka hadlayaan cunto unbay ka hadlayaan dooda culimada marka fiqiga xadiiska marka ka doodayaan baan tilmaami doonaa can zayd ibni haabitin ana nebiya nebigu sal lay slm nahar rasuulku wuxuu rabay an tubaaca in la iibiyo assilacu badeecooyinkii xayu tubtaacu meesha lagu iibsaday meesha lagu gatay ood badeecada ku iibsatay ood lacagta ku bixisay isla meeshii iyadoo taalla haddana inaad sii iibisuu nebigu rabay sal lay slm ayb xataa yaxuusaha ilaa ay koobaan oo wareejiyaan badeecada atujaaru ganacsatadu ilaa rixaalihim deegaamadooda ilaa ay u wareejiyaan ah, badeecadii waad iibsatay soo maa badeecadaa meeshaad ku iibsatay ha ku gadin ilaa intaad qaaddo aad meeshaada geysato ood adigu la wareegto oy miilkiyaaga gasho oy damaanadaada gasho oo hadday wax noqoto adigay wax kaa noqonayso markaa umbaad sii iibsan kartaa ka rixi kartaa ayb rawaax abu daawuud baa wariyey oo daara qutni baa wariyey xadiidku waa xasan liqayrihi buu leeya shekh albani waxaa saxiixinaya ibni xibbaan xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay macnaheeduna waxa weeyaan badeecada gacantaada ha gasho gacanta gelitaankeeda baa waxyaalahay ku xaqiiqoobaysaa ka mid a inay badeecadu aad kala wareegto ruuxii aad ka gadatay meeshaad kaga iibsatay oo meel adiga kuu khaasa aad geysato qabdigii kamaalkiisii wa ama nooc suura ka mid wa can ibni cumar radi allahu tacala yatabaayacuuna kuwa kala iibsada alacaama cuntaday kala iibsan jireen juaaan ah, qiyaas bay ku kala iibsan jireen juzaafka waxaa la yidhaahdaa badeecada in inuun layska qiyaaso qiyaastaana lagu kala gato aa ah, la yidhaahdo cuntadani meesha taallaaye waxay u dhigantaa eh, boqol kiilo saa lagu kala gato maradan saa markaad u fiirso la qiyaaso la yidhaahdo labaatan mitir waay lama mitirinin nooca la tiriya lama tirinin nooca la miisaamo lama miisaamin nooca muxuu ahay la beego lama beegin laakiin uun waa la qiyaasay qiyaas baa marka lagu kala gadanaya jusaafka saasaa la jusaafka marka cuntadiioo meel iska taalloo toonsan oo meel ku urursan intay saa u fiiriyaan bay qiyaasayaan qiyaastaasay ku kala iibsanayeen marka saasaa laga wada kaanuu waxay yatabaayacuuna kuwa kala iibsada alطacaama cuntada juzaafan qiyaas iyo iska qadarid bay ku kala iibsan jireen biacla suuqi suuqa qaybtiisa kore qayb sareoo suuqa marka la soo gelaya fanahaahum markaasuu ka reebay rasuululahi baa ka reebay sal lay slam an yabiicuuhu inay iibiyaan oy sii gadaan soo jusaafkii maydan ku kala gadan ha sii iibinina wixii aad saa ku gadateen xataa yanquluuhu ilaa ay meesha ka raraan ilahay meesha ka qaadaano meel iyaga u khaasoy leeyihiin ay geeyaan rawahu ljamacatu baa warisay xadiidka ila tirmidiya oo maaja mooye wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo fi saxiixayn xataa yuxawiluuhu ilaa ay wareejiyaan lafdigana sii cadaynay xataa yanquluuhu xataa yuxawiluuhu xataa yaxuzuuha waa isku macno isku macno dhow ayib waliljamacati waxaa u ila tirmidiya tirmidi mooye man ibtaaca ruuxuu iibsado طacaaman cunto falaa yabichu yuusan sii iibinin oo gadin xataa yaqbidahu ilaa uu la wareego waliaxmed axmed axmed waxaa u sugnaaday man ishtaraa ruuxii iibiya acaaman cunto iibsada bikaylin beeg ku iibsada aw wasnin ama miisaan mid ku iibsada falaa yabichu yuusan sii iibinin xataa yaqbidahu ilaa uu la wareego abi daawuudda waxaa u sugnaaday wanasaaiya nasaa nahaa wuu reebay nebigu an yabiica inuu iibiyo axadun ruux acaaman cunto inuu iibiyo cuntadaasoo ishtaraahu uu gatay oo uu soo iibsaday bikaylin inuu ku iibiyo beegid xataa yastawfiyahu ilaa uu la soo wareego oo uu soo galo yani milk qabdigiisa uu soo galo manaa yani ilaa uu qibdoodo xadiidku waa saxiix biuruqihi wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay sl qaal wuxuu yidhi man ibtaaca ruuxii soo iibsada طacaaman unto falaa yabichu yuusan sii iibinin xataa yastawfiyahu ilaa uu la wareego qaal ibni cabaas wuxuu yidhi walaa axsibu ma malaynaya buuhi kulla shayin shay kasta ilaa milahu طacaamkao kale inuu yahay mooye xadiiska soo cunto umbaa lalahaa sooma cunto cunto cunto cuntoa laga hadlay ayib cuntada mooye badaacada kale ma lamidba mise cuntada unbuu khaas ku yahay xukunkani ibnu cabaas wuxuu leeyahay cuntada baa xadiisku sheegay laakiin waxaan u malaynayaa buui wixii kale badeecana inay cuntada la xukumta oy masaladan isaga mid yihiin man rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye wa fii lafdi saxiixayn waxa weeye man ibtaaca ruuxii soo iibsada طacaaman cunto falaa yabichu yuusan sii iibinin xataa yaktaalahu ilaa uu soo beegto oo intuu beegto isagu markaa uu la wareego markaa ha sii galo axaadiistaasi marka waxay faa'iidaysay badeecada haddii badeecadu markii hore ay milkigaagaba kusii jirto ood adugu lahayd taa lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa badeeco aad iibsatay soo iibsatay markaad soo iibsato laba mid waayo inay gacantaada soo gashood la soo wareegto ood ruuxii aad ka iibsatay kala soo wareegto markaa inaad gadi kartana hadal kuma jiro waxaa laga hadlaya waa badeeco aad iibsatay ruuxaad ka iibsatayna gacantiisa ku dambaysoodoo weli kala soo qaadan badeecadaasi isagoo weli gacantiisa ku jirtaay ma gadi kartaa oo cid kale ma ka iibin kartaa axaadiistu waxay ku caddahay wuxuu hadduu cunto yahay waxa la cuno hadduu yahay abcan cabitaankuna waa la mid inaan la iibin karin ilaa aada la soo wareegto la soo wareegidda waan ka hadli doonaa maxaa laga wadaa la soo wareegidda cuntada marka axaadiistaa ku cad wayna isku waafaqsan yihiin shaygu hadduu cunto yahay inaad la soo wareegtaba mooye inaadan sii iibin karayn oo markaa ay xaaraan tahay caqdiguna uusan asaxayn waxay ku muransan yihiin wixii aan cunto ahayn badeecada inteeda kale iyaduna ma sidaasoo kalea ah. inay sidaasoo kale tahay oo ay isku mid yihiin ayaa waxaa qaba alimaamu shaafici iyo moxamed ibnu xasan ashaybaani ibn cabbaas oo hadda ah meesha uu inoogu qoray ra'yigiisa iyo siday la tahay oo waxay leeyihiin cuntada haddii la yidhi badeecadii kalena waa un la mid waxaa xoojinaya ra'yigooda xadiiskii aan markii dhaweyd soo tilmaano xakiim ibnu xisaam lafdigiisa oo ahaa uu nabigu ida shtarayta shay-an haddaad shay soo iibsato falaa tabichu xataa taqbida shay baa layidhi soo ma marka shay waa waa wax kastaa soo gelaya waa waa lafdi mutlaqa waay marka waxaa soo gelaya cuntadii badeecadii kaleo dhan baa soo gelaysa imaamu shaafici halkaasuu maray iyo moxamed xasan ashaybaani sidaasaana hadda taqriiban uu camalku yahayo masaladu u xoog badan tahay imaamu axmed iyo hayrkiina waxay iyaguna makiilaadka iyo mawsuunaadka ay leeyihiin muxuu ahayay ku khaasiilayaan adiga khilaaf badan baa ku jira hadda tafasiishii ayna geli karin masaladu marka waxa weye sida haddii la yidhahdo badeeca oo dhan la yidhaahdo inaad la soo wareegto mooye ha sii gadin haddii la dhaho la soo wareegiddu maxay noqonaysa daabidka qabdiga ama la soo wareegiddu muxuu noqonaya la soo wareegiddu waxay u noqonaysaa sida saxiixa ah curfigay u noqonaysaa curfiga waxaa la yidhahdaa mucaamalada dadka iyo wixii ay markaa u yaqaanaan badeecadan inaad la wareegtay yaa la wareegidda badeecadu marka waa ku kala gedisan tahay qaar la wareegiddoodu waxay noqonaysaa inaad meeshii ka qaadato ood bakhaarkaaga ama meel kuu khaasa geysato la wareegiddu meelaha qaarkood waxay noqon kartaa ama badeecooyinka qaarkood in furihiisa lagugu wareejiyo sida maalan caqaaraadka iyo maguurtada iyo dhulalka iyo mar waxay noqonaysaa in dukumintigii kugu wareego soo ma oo shaygii dukumintigiisii rasmi ahaan lagugu wareejiyo marka waxay ku xidhan tahay curfigay ku xidhan tahay caadada maxaa dadku u yaqaanaan la wareegid la wareegidda fahma waxaa laga wadaa shaygani marka dammaanadiisu adiga ku fuusho ayaad la wareegtay maxaan ka wadnaa damaanadiisa shayga haddii wax ku yimaadaan badeecadan hadday wax ku yimaadaan haddaad adiga ay wax kaa noqotay markaas adaa damiinka ah adigaana iska leh laakiin badeecada damaanadeedu intay cid kale saaran tahay kama ganacsan kartid mana iibin kartid leanna wax weeye shareecadeenna qawaaciddeeda waxaa ka mid a waxaa iswada damaanada iyo faa'iidada iswada si kale haddaan u dhahno khasaaraha iyo waxaa iswada faa'iidadaa iswada badeecadina hadduu dhib ku yimaado yaa qaadaya haddii ninkii aad ka iibsatay ay weli la taallo oodan kala soo wareegin oo isagoo la taallo ay dhibaata ku timaado asagaa qaadaya dhibaatadii soo ma isagoo dhibaatadii ku dhici lahayd ay cid kale fuuli doonto adigii inaad faa'iide ka raasatood ka ribixdo meeshaa waxaa kala fakatay khasaarihii iyo faa'iidadii baa kala fakatay faa'iidadiina cid bay fuulaysaa hadday faa'iido khasaarihiina cid buu aadaya waxaa la rabaa badeecada sideedaba cidda khasaaraheeda iska leh ee damiinka ka ah ayaa faa'iidadeedana iska leh ma dhici karto inaad damaanadiina cid saarto faa'iidadiina adugu yeelato tala diidan yahay taa iyadaaba sidee bay damaanadeedu kugu fuulaysaa waaba inaad qaadatood la wareegto waa inaad dokumentigiisii yeelato waxaa loo noqonayaa marka curfiga curfigii baa marka wuxuu ka dhigayaa marna waxaa la yidhahdaa eh, qabdi xaqiiqi ah oo shaygii si rasmi aad ula wareegtay marna waxaa la yidhahdaa qabdi xukmiyaa la yidhaahdaayo yacni wax weeyaan kii xaqiiqii uu la mid yahay laakiin si rasmiya ah adiga gacantaada badeecadii uma gelin kaba soo qaad maalan eh, alaabta markii oo oo maalan lasoo la raro maraakiibta la soo saaray maalan badeecadii badeecada marka maraakiibta la soo saaro waraaqaha dukumintiga ah ee alaabtaasi ay leedahay markay ruuxa soo gaadho badeecadaa jidka ku soo jirtaayey isagaa iska leh kama hadlayo inshurancy iyo bad kale waa laakiin badeecadani marba haddii aad dukumintigeeda la wareegto adaa leh qabdi wey marka badeecadii kuma soo gaadhin oo gacantaada ma soo gelin soo ma laakiin maadaama dukumintigeedii kuu yimid curfiga caalamka iyo mucaamaladu hadda se u jirto waxa weeye buulisaadka iyo mar hadday kuu yimaadaan adigaa iska leh hadday dhibaato gaadhana aday kaa gaadhan wabitaali adoo alaabtii ay jidka ku soo jirto waraaqaheediina aad hesha adiguna aad yeelato damiinna ka tahay waad sii iibin kartaa marka ma la dhahayo markaas waxa weyaan lanna maadan la wareeginbe lanna waxa weeyaan waxaad ula wareegtay markaa curfan waxaad ula wareegtay xukman laakiin xaqiiqatan ulamaada wareeg marka waxa weye qabdiga marna wuxuu noqdaa xukmi marna wuxuu noqdaa eh, waxaa la mida maalan eh, oo midka eh, xukmigaa la maalan waxaa tagtay bangi baa tagtay ama shariikadaha xawaalad baa tagtay lacag baad dirsanaysa waxaad wadataa kaba soo qaad shilin baad wadataa dolar in lagu dirana waad rabtaa ama dolar baad wadataa bangigaad tagta waxaad rabtaa in shilin lagu diro lacagta wadatay mid aan ahayn baad rabdaa in lagu diro markaad tagtay laba tilaabuu qaadayaa jihada aad la mucaamalanayso ama shirkad ha noqoto ama banki ha noqoto tilaabada koobaad lacagtaad wadatay buu sarrifayaa sooma waa camaliyatu sarfi waa tilaabada labaadna lacagtiibuu kuu dirayaa soo saas ma oo waa taxwiil ayb markaad u tagto shirikadda ama bankiga u tagtood lacagtii u geysato uu sarrifo ma shardiba inuu lacagtii uu kaa qaaday mooye tii kale inuu gacanta kuu soo geliyo oo qabso uu ku yidhah oo markaad ka qaadata kadib ood kala dhammaysataan haddana aad tidhaahdo waayahe waatane haddana ii xawiilood ku celiso shardibaa maya shardi maa in la kala qaato oo qabdi oo la kala qaato shardi bay ahayd laakiin kala qaadashadii in gacantii lagu kala qaatay waxaa xukumkeeda gelaya oo la mid noqonaya in la geliyey dukumentiga ama la qoray ama kombyuutarka la geliyey in lacagtaasi la sarifay idinkoo wada taagan marba haddii dukumentiga la geliyey idinkoo wada taagan inaad gacanta ku dhigtaay sharti ma ahe taasaa booskii kala qaadashada gelaysa marka waxaa la yidhahdaa alqabd اlxukmi baa la yidhahda atasjiil ah, fi dafatir atasjiil maalan fi اlkombyuutar in aalada la geliyo caqdigu saa ku dhaco intaa un baa la rabaa kadibna taxwiilkiiyo lacagta dirideedii baa la gudagelaya laakiin hoo lacagtii haddana igu soo celiyo idhibaan kuu xawile waa camaliyo iska rotiiniyon faa'iida markaa lahayn marka qabdigaa marna wuxuu noqdaa xukmi marna wuxuu noqdaa xaqiiqi laakiin badeecada adoon la wareegin oyna damaanadaada gelin ma iibin kartid taasi marka waxa wey amilo fara badan bay leeda waqtigu saamaxaynin hada wabilahi towfiiq wa salli allahuma w cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm